بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamed وعlى آله وأصxaabi أجمaعين waxaan kusoo dhex jirnay wejigii tobnaad sheekh islaam taymiya uu ka hadlahayay oo ku saabsana qiyaaska jeliga iyo waxyaalaha uu keensanayo iyo gaaladu hadday cahdiga buriyaan howlahaasaan kusoo dhex jirnay waxaana u dambeysay oo soo marnay inuu yidhi wacaqdu dimati laysa xaqan lilimaam imaamku dimada iyo ballanka la gala xaq isagu leeyahay maaha bal huwa xaqun lilahi walicaamati lmuslimiin alle iyo mu'miniinta oo dhan baa iskale hadday saa tahana asagu hawl asagu uu xaq uleh la madax bannaan yahay ma ahaw ishkaaladu waxa ay khilaaf ay ku sameeyeen caqdu dimana waa burahayaa ama inuu asagu buriyo waajibay ku noqonaysaa hawshaasaa loo dambaysa wuxuuna walow furida haddii la farad hadda hore waa inuu ka hadlo haddii la yidhaahdo gaalada heshiis iyo dimaa lala galay ayadoon wax shardiya lala xiran maxaa xala itafaqnaa caqadnaa macahum adima biduuni shuruud wax laysu sheegana ma jirto maxal walow furida haddii la farad yeelo la qadaro oo laga soo qaado jawaaski in lagu bannaanaashada iqraarihim ayaga in lagu qiro dimadii iyo lagu qiro bilaa shardin shardi la'aan dimadii baa waxaa la galay iyo heshiiskii bilaa shardin baa la galay fa inamaa dalika waxay noqonaysaa weeye waxay noqonaysaa oo hawshu ay noqonaysaa lama gelin shardi la'aan hawshu waxay noqonaysaa fainamaa daalika caqdiga iyo iqraarka iyo waxa lala galay wuxuu noqonayaa fii maa shaygii darara dhib uusan ugu sugnayn fiihi dhexdiisa cala lmuslimiin wax muslimiinta dhib ka soo gaaraynin buu noqonaya adigu nin weynoo caaqilaa tahay ma inta dad heshiis lala galo heshiiskaas inay adow ka soo baxayso wax adigii lagugu dhibaataynahay oo adigii lagugu dilahay oo adigii lagu mushkilaynahay qof caqli wax ma sameeyo inaba fainamaa daalika iqraarka iyo caqdiga la galay wuxuu noqonayaa oo inay dhulka joogaan oo wada noolaana wuxuu noqonayaa fiimaa laa darara fiihi cala lmuslimiin waxaan muslimiinta wax darara iyo wax dhiba ku sugnay faamaa ma shay sooma ah yaduru bilmuslimiina muslimiinta dhibahaya in heshiis lagula galo ama ay sameeyaan falaa yajuusu ma banaana iqraaruhum iyaga lagu qiro shayga muslimiinta dhibahaya calayh dusha in lagu qiro bixaalin min alaxwaal moo dhici shay muslimiinta dhibahaya in caqdigii heshiiska lagula galo maba dhibahayo haddaanan afka kala qaadin udhigo heshiisaan wada galnahaye annagu waxmaanheshe waxmaa sheegin wuxuu keensanahayaa ayaguna inay badbaadaan oo nabad galaan oo wax dhiba aanan u geysan annagana wax dhiba aanan loo geysan haadaa huwa alxurfu wax kale haddaan labo heshiis diyaar muun hawa unahaye aan wada saxiixin heshiis baana saacada laga bilaabo bas adigana wax ku dhiba waa inaan iga kaa gaarin annaa waa insa dhibigeyso kaa gaarin lakin heshiis baan wada gelayna haddana waa kudhibahaya heshiismaana wadagaalina heshiis maaho heshiis maaha falaa yajuusu iqraarhum calayhi ay maa yaduru muslimiin weye bixaalin min alaxwaal ma banaano walow furida haddii la qadaro oo lagaba soo qaado iqraaruhum in lagu qiro oo loo ogolaado xataa aan ogolaano calaa maa yaduru muslimiina muslimiinta wax dhibahaya inaan ku qirno tusaale ahaan xoogaa waan baqaynaaba ama xaaladdu sibay iska taa waxaaba laga yaabaa waxyaala anaga dhib noogu jiro isma waaweynaan hadday rabaan inaan iska ogolaan soo ma dhici karto ma dhici karto waxay annaga dhib jira laakiin aan leenahay ku meel gaartaan inay waxba jiraan baaba dhici kartaba saas waaba dhici kartaaba walow furida iqraaruhum calaa maa yaduru bilmuslimiin fii anfusihim muslimiinta naftooda wa amwaalihim iyo maalkooda muminiinta muslimiinta falaa yajuusu ma banaana iqraaruhum gaalada in lagu qiro loo ogolaado lagula heshiiyo calaa ifsaadi diin illahi ilahay diinta inay fasaadiyaan iyo waacni inay duraan calaa kitaabihi wa rasuulihi hwsaadoshee hawsha haddii xataa laga soo qaado wax idinoogu jira heshiis inaan kula galno labaa loo kala qaadaya wax muminiinta naftanada iyo maalkanagana dhibahaya iyo wax ilaahay diintiisa in la fasaadeeyo oo rasuulka la caayo oo la aflagaadeeyo oo diinta la dura labadaasa loo kala qaaday hadday tahay wax annaga nagu kooban oo naftannada iyo maalkanaga iyo xoogaa wax taataaban ayay tahay waa macquulba inaan iska xambaaranaba inaan iska qaadano amaa hadday tahay wax ilaahay taabanay rasuulkiisa taabanay diinta ibsaadkeeda badelideeda falaa yajuusu xaal min axwaal midda ayada heshiis mana lagama geli karo taa waxay keliya ku banaanaan kartaa in lagu durqiyo ikraaha ay noqoto kelimatulkufri meeshay geli jirto lagu durqiyo bas unbay ku banaanaysa meel kuma banaanaysa taa waxaad ogolaan kartaa in lagu dirqiyo oo laga awoodbato mukrah tahay bas laakiin heshiis baan gelhayaa haddana diinta inaad una heshiis ku gelhaya ma taa ma jirto laakiin wax adiga ku dhibahaya ama naftaada ama maalkaaga haddaad iska qaadato aday kuu taallaa waktigeeda la sug aad ka xeeladaysanayso laa yjus ama maa yaduru walow furida hadii la qadaro iqraaruhum calaa maa yaduru lmuslimiina fii anfusihim waamwaalihim falaa yajuusu ma banaana iqraaruhum in lagu qiro calaa ifsaadi diin illahi ilahay diinta inay fasaadiyaan waacni inay duraan diintii waacni inay duraan calaa kitaabihi alle kitaabkiisa iyo warasul rasuulka inay duraan caayaan mar lagu qira lamana ogolaan taani heshiisna lama yiramdo ayaa sheekh ibrahim wa muqtada wuxuu keensanayo caqdu dimati dimada caqdigeeda iyo heshiiskeedu xokeensanaya waxaa weeye allaa yudhiruu waa inaysan muujin saba rasuuli nebiga xasan in la caayo heshiis baaba la gelaya haddaad noqosho waxa uu keensanayo ugu horeeyaba waxaa weeye waa inaan ammaan gelino oo diinta nbiga nebiga aysan durin oo diintiisa durin oo alla durin oo kitaabka durin wey shayga ugu horeeya weyaba maaha shayga labaad saddexaad iyo afraad tobnaad ma tegaayo waa muqtada caqdi dima caqdiga dimadii heshiiska loogelaya wuxuu keensanayo oo wacanaya allaa yuiilu inaysan muujin saba rasuuli rasuulka in la inaysan muujin amaa sidii weeye tusaale aad ku fahanto kamaa ana salaamata almadiic shayga la gadahayo nabadgelyadiisa uu ka nabad qabo min alcuyuubi ay shar u tahay war anagu haddaan suuq kuugu imaado maysdheer waa dirqin ma jirin jilxidhaydihii heshiis baa la galay laakiin waxaa lagu kala duwanaado oo nebigu calayhi sala slam warmacahu halkan wuxuu weydiiyey sulxulxudaybiya ma dirqi buu ahaa oo qasab buu ahaa mise ikhtiyaar saas ma aha ikhtiyaar baa maaha qasab ma ahayn sababtoo nebigu ciidan buu haystay meel buu fadhiyey gaashaan ku daruurahay ciidan dul fadhiyana maba jirinba laakiin nebigu wuxuu qaatay in hadda la yska noqdo maadaama ay quraysh dagaal diyaar u tahay hadda cudada laga xalaalo iska noqdo sanadka dambana asagoo nina ka dhiman dagaalna aan gelin calankiisuna u babanayo kacbada u tawaafo oo cumraysto hawsha nabadgelyo tahay wuxuu kaloo ogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in ay isaga heshiiskan mu'miniinta diinta dan ugu jirto sidaa daraad toban kun oo dhanbaa kusoo islaantay fadal waxyaabahaas annaga iga guuysano anigoo kaasa islaamo gaalada jubilaysa annaga noo dhibaato gudoomaa sax weeye hawshaa sheekh maxamed oo ma mansuuqaayo ma hawl tagtay oo hawsha waktigaasay ku ekay mise waa hawl jaa-iso hadda iska banaano qofku soo islaam gaalada in loo celiyo see la siidiye waa hadda ma banaanta in la yihahdo ninkii soo islaama waa idiin soo celinaynaa hadaba hal yajuus alaan waxaad akhritaa kitaabka la yihaahdo tasniim lmadluubiin kitigiina qorta tasniim lmadluubiin lada duwa jamacat quraan baan u malaynayaa suudaan macnin doctooro ku yahay tasniim lmadluubiin tasliim in la dhiibo dadka la raadinaya argagixisada a u taqaana lada duwan akhri kitaabka asaga almuhim imaam shaafici wuxuu leeyahay in la yiraahdo dadkii nebi maxamed markay soo islaamaan quraysh ay leeyeen hanaloo soo celiyo waxay ahaayeen dadkii ilaa hanoo soo celiyo hooyooyinkood iyo aabbayaalkood iyo walaalahood iyo qoysi qurayshyooday ka dhasheen laakiin adiga in maanta lagu geeyo maraykan iyo faranji iyo gaalo waa kalama baabsheekood quraysh dadkay lahayd hadday naga soo islaama hanaloo soo celiyo waxay ahayd carruurtannada iyo gabdhaha annaga iyo dadka annagu aan dhalnay xataa shaafici culemi taqaanaa inay dilaan xataa umaysan quurin u badanoo ka mid a sababtoo walaalnimo iyo abtinimo iyo hooyo iyo ehelbaa ka dhex hanaloo socliya laakiin maanta in la yidhaahda nin muslimo soomaaliya ha loo dhiibo cadaan iyo afrikaan iyo madow iyo gaale eshiyan banaanta nahju sheekh almuhim cumar waa ka niqaasho waa sax laakiin markuu cumar ka niqaasho abubakar ula tegay abubakar muxuu ku yidhi an cumarka qaadkiisa inaan soo qaadno maaha waa inaan ku darno kan abubakarna uu ku yiri abubakar xaggee waafaqa ma nebigu waafaqay oo yii war sida nebigu yiri wey mise cumar ba ooji nbigu waafaqna ooji idan cumar ijtihaad qaldan baa sidaas daraaddeed buu yii weligay kamaana sugin inaan sadaqaysanahayo oo qooro xoraynahayo hawlka kelimadaan maalintaa ido leanno maxay ahayd ijtihaad aan meelsa dacan bay ahayd marka hawsha xudaybiya waa hawl khaasa oo gooniy waana midda nebigu midda kale muxuu qaatay tan hadda markaan ku dabaqna ma wuxuu qaatay in ilaahay la duro oo nebigiisa la duro oo diinlanta la duro miyuu qaatay mise wax ayaga muslimiinta xoogaa culays ku ah rasuulkuma ah. ogolin bay taskuma ogolin ba hadda anagu ahlu dinuhu markay heshiiska nala gelaayaan miyay qirahayaanoo leeyihiin rasuulkiina inuu rasuul iyo xaq yahay hawsha miyaa laga wada hadlaya ka wada hadlaya iyaguna diintooday ku sugnaanahayaan oo loo daynahaya annaguna taanada he yaa loo daynaya waa isnabadgelin wey tawna saas kale ahay ama saas kale ah ayb almuhim hawshaa waa fahmna marka hadda maxay tahay salaamatu sida ay u tahay kama ana salaamat almabiic min alcuyuub ceebta inuu ka nabadgalo ay qof waliba u fahmay markaan wax kala gadanayno ayay heshiiska markii la gelahayana ay u tahay shardi in aan kala nabadgalno adiguna ad nabadgeliso anaa ku nabadgeliyo sidoo kale waa xuluuli amani lacagtu inay xaalla tahay lacagta inaa markaa bixiso markaad dukaanka ugu imaado ganacsi haysato qof walba wuxuu iska fahmay tira mobileka waa imisa cameradan waa imisa kitaabka waa imisa inay beexu xaalla yahay waa intaas aduna ad lacagta i ana badeecadan kuu dhiibayo laakiin inaan daynkaaga qaato waa hawl dambe heshiis dambe iyo wadahadal dambe dhagteen afka kuu saaro karo niyo maanta waxbaa siigaaya de waxaan rabaa inaad bal waxii waxayso laakiin waxaa weeye shardiga iyo waxaa la fahmaya gudaha weeye in beeca wax la kala gala ana alaabta i siinaysa lacagta ku wa xuluul sidoo kale wa salaamat lmar'ati wazawji min almawaanic salaama mara haweenaydu waa inay ka nabad gashay iyo wazawji ninkiiba min almuwaanic waxyaalihii diidahayay wada noolaashada istimtaaca wada joogidda wada dhaqanka diidahayay qof walba in nabad ka qabo gabadhan in gabadh laguu qariyo balaayo qabta oo waalan ama xanuunsan ama judaan qabta lama ogola adiguna sidoo kale in la qariyo lama ogola waa inay hawshu wax marka wax la kala guursanayo hebel baa gabar naga soo doonay gabadha heblaan doonaynaa waa inay hawshu salaamo tahay wax dhiban waa inuusan ninkaanu qabin gabadha wax dhiba qabin haddii waxa jiraan oo wax laysu qariyo hadda khiyaanow hawshii ciddii qarisay baana qarashka iyo arooska iyo burburka wax meesha ka dhacayo caleyhi dushooda lanna meesha geel baa lagu qasho geela la qaraya iskale haddaad wax qariso oo weligu wax qariyo ama wiilka qabiilkiisu ay wax qariyaan ninka xaggiisa ama gabadha reerkooda wax qariyaan dhib la ogyahay in la qariyo mushkila ay kusoo noqonaysaa wax all wii la qariyona ay kusoo noqonayaan waa in la yidhaha wiilow way suuxdaa bil markay joogto way rafataa saa diyaar mauguta waxbaa arki dherarkeede way waalataa diyaar makuta naa gabaday diyaar mauguta wuu waashaa wuu isku dhexyaacaa sariirta ku kaadsha hadduu rabo naa diyaar mauguta hanasuudiye sheekho haddaan la isweydiinin oo la qariyo hadha wixii soo noqda ciddi qarisay kusoo noqonaysaa ilaam awji ninkuu inuu muslim yahay wa xoriyatii inuu xor yahay waxay ka tahay min muujib cadi cadiga wuxuu waajibinaya caqdiga almulaqi dhammaystirtirnoo boqolboqolkiiba ahawe iyo wamuqtadaahu iyo wuxuu codsanayo dalbanayo keensanayo marka islaam awji wa xoriyatihi inuu islaam yahay zawjku gabadha iyo ninka labadu inay muslimiin yihiin iyo wa inay xor yihiin labadaba waa u min muujib cadi cadi wuxuu waajibinahayo cadiga almulaqi dhamayska tirna waa saas waa muqhtadahu cind allahi dadkan inay inay ceeb layihiin oo mawaaciid ka ceeb layihiin muslimiin yihiin xor yihiin caqdiga tira wuxuu keensanayo wacanayo wado in isu sheego xataa looma baahno in isu sheego looma baahno hadda marka ciddi qaris ayadaa ninka marka taas jawaabsan u rabaa inuu ku yiraa sidaad u fahantay zawaajka iyo beeca iyo lacagta waxaa u fahantay inuu yahay hawl nabadgelye ah baa caqdu dimana waxaa wey markii wax la wadagelahayo waa inuu nabadgelye noqdo diinta waxaa meesha haddaan xataa la wada hadlin gabadha hadda ninku markuu shukaansanay inuu dhahay namiyaad suxdaa namiyaad waalataa nase waxbaan ku dhahay manisma dhahay haddii hawsheeda lagu kortegaya xaali xumal sii qaadaya ninkana la weydiin maayo laakiin maxaa lagu socdaa salaamatu daahir baa lagu wada socdaa caqdiga markii heshiis la wadagelahayo salaamta daahir baa loo socdaa adiguna inaad dhib ii geysan anaana dhib kuu geysan haddaad hadhow dhib keento tataxamil mas-uuliyatahu taas ka horshaqsan marka waa inaad fahamto waxba kuma kala duwan wuxuu kale faina muujib alcaqd faina muujib alcaqdi caqdi wuxuu waajibinahayo huwa maa yadharu waxa muuqanayo weeye curfan curfi iyo caadaan wax muuqanahayo waa in lam yutalafad yaan lagu hadli bihi asaba yaan lagu hadli sida caadiga u muuqata cudfiga heshiisyada iyo caqdiga la gelaayo guurka iyo ganacsiga iyo heshiisyada dowlada wada gelahayaan iyo dimada wax la wada gelahayo waxaa weeye waa sida daahirkaa u muuqato wey war heshiiskaan wadagelayno waa in adigana dan kuugu jirto anna dan iigu jirto aan kaa nabadgalo adna adiga nabadgasho saasaan ku wada socnaa laakiin dowlad dowlad ku seexanaysa koox koox ku seexanaysa urur urur ku seexanaya qabiil qabiil ku seexanaya laga buraysata maya maqaadan heshiiska noocaas haddii la qaatana waxaa laga yaabaa inuu maalmo iyo saacado iyo noqdo w lagu meelgaarahayo hadhowna koodan isgeli lagu kala laakiin inta ciidan lagu diyaarsanahayo la yidhaahyo noo saxiix oo kama qabo noo saxiix aduguna maxaad sugaysaa ciidan kuu soo socod sugaysaa maalinta ciidan kuu yimaado hud baad ku siinaysaa marka waa inay waa in hawshu waxa waxaa lagu dhisaa waxa weya curfiga iyo hawsha daahirka waan fahmay faina muujib alcaqd cad wuxuu waajibinaya keensanaya huwa maa yadhar curfan curfi ahaan waxa muuqda weeye wa in lam yutalafad yaan laguba hadli bihi oo la dhihi tusaale ahaan nebiga inaga inaad caydaan maaha inaad kitaab ka durtaan maaha inaad muslimiin gabdhaha muslimiinta aad kufsataan maaha inaad isbaaraan oo dhigataan waxayna sheega shardi maaha waxaas waa waxa curfiga la fahmayay inaan laysu geysan karin inagu nama geysanayn ayagoo nama geysanayo wlimsaaku in laga haysto oo laga joogo walimsaak yaa tawaquf in laga istaago can acni in la duro iyo wasabi in la caayo diinta iyo nebiga in la caayo mimaa shaygiibuu ka mid yahay yuclamu loo og yahay oo cilm alyaqiin loo og yahay ana almuslimiina dadka muslimiinta yaqsiduunahu inay u qasdaayaan yaqsiduunahu inay u qasdaayaan oo doonahayaan bicaqdi dimati dimada heshiiska wax la gelay waxay ka doonayaan waaba intaaba war maxaan heshiiska u gelaynaa inaad dagaalka naga joojisaan oo xabadda naga joojisaan oo inaa nebiga naga durin oo diinta naga durin oo inaa afka kala qaadan oo carabkiina juuqda gabo oo afkiina aad gariid iyo saylanta saartaan maxaan heshiiska u gelaynaaba carabka inaad saylan saartaan inaan su oran haddaad carabka dhaqdhaqaajisaan carabkan go-ayow wayalbuunahu muslimiintu ay dalbahayaan wayalbuunahu muslimiintu waxyaalaha ay dalbahayaan buu ka mid yahay cadamu acni wa cadamu sabi muslimiintu waxay dalbahayaan buu ka mid yahay wayalbuunahu muslimiintu ay dalbahayaan kamaa yalbuuna siay u dalbahayaan alkafa in laga joogsado can muqaatalatihim in lala dagaalamo wa wlaa tanana kasii awlaysano kasii horayso horta muslimiintu aan isweydiina heshiis markay gelahayaan ma dalbahayaan inaan lala dagaalamin oo xabadda u ridin aan su-aal isweydiina haabaa tira hallayna waa sax waa dalbahayaan waxaa ka awlaa baa laguyi oo ka sixad jira nebigooda in la duro kitaabkooda in la duro diintooda in la duro rabbi in la caayo ayaaba ka si awlaysan waxyaalahay dalbahayaan uga horeeya xaggee joogaaba marka xaggee joogaa dagaalkaba waxaa ka horeeya wey inaan nebiga naga la durin diintanaga la durin kitaabka naga la durin yadlubuuna muminiintu waa dalbahaya kamaa yatlubuuna say u dalbahayaan alkafa in laga joogsado laga istaago can muqaatalatihim ayaga muslimiinta in lala dagaalamo waa wlaa waana kasii habboon oo wax kasii xajiro weeye inba ay dalbahayaan inaan nebigooda la cayn oo diintooda la durin wey fainahu sabriga iyo min akbar mu'diyaati waxyaalaha wax dhiba oo qofka diintiisa dhiba oo damiirkiisa dhiba oo cirdigiisa dhiba waxyaalaha ugu awleysanoo ugu horeeyo ugu qatarsan buu ka dilka iyo waxaa horeeya sabiga waxaa mu'diya oo dhib badan sabriga acniga mudiya fainahu sabriga acnigu min akbar mu'diya waxyaalaha qofka dhiba kuwa ugu horeeya weeye ayb kuwa ugu xilfan iila intaa wuu gabagabeeya hawsha waa la islaamay haddaan caqdiga aan lagu dhawaaqin oo la dhihin saas iyo saasaa la dhihin wuxuu keensanaya oo wacanaya waxa laysla yaqaano sidii markii beexa la joogo guurka la joogo oo ah shay walba salaami nabadgelyo in ku socdo saasaa lagu socdaa taa wuu gabagabeey hadda wuxuu rabaa ishkaal inuu ka jawaabo ishkaal inuu ka jawaabo ay wataan qolyo wadaad xumayaana xilfan qiila haddii la yidhaahdo ahlu dimmati axnaaf bay u badan yihin iyo mutakalimiin fain qiila haddii la yidhaahdo ahlu dimati dadka dimada galay qad aqrarnaahum waxaan ku qirno u ogolano ku sugnaa calaa diinihim diintooda inay baaqi ku ahaadaan inay diintooda baaqi ku ahaadaan inay dhex joogaan kristan ahaadaan yuhuud ahaadaan ayaan ku qirnay saa haddii la yidhaahdo waa sax taasoo sax maaha waa sax wa minhu ee min diinihim waxaa ka mida wa minhu min diinihim waxaa ka mid a istixlaalu inay bannaystaan asabbi cayda inay banaystaan istixbaabu sabr inay u bannaan tahay oo ictiqaadsan yihiin diin ahaantooda inay muminiinta caayaan nebigooda caayaan kitaabkooda caayaan aysan xaq ahayn inay aaminsan yihin baa ka mida ah. diintiina waan ku qirnay hadda la soco min adiin waxaa ka mida ah istixlaalu sabbi istixlaalu sabbi cala almuminiin wa cala kitaabihim wa cala nabiyihim waan ku qirnay marka hadday caytabaan maxaa lagu haystaa wixii aan ku qirnay iyo inbay la yimaadeen qori aad jebisay lagama dhaxo nimankaa diintooda ma ogolaata wa minhu waxaa ka mida asabu cala lmuslimi waطacan cala diin baa ka mida tiiban ku hadleen maxaa karka u dilaysaa mindiini waxaa ka mida istixlaalu sabi in eh, banaysanayaan in lagu caayo oo diinta la caayo ama nebiga la caayo faidaa qaaluu hadday yidhaahdaan daalika oo sabigiiya hadday yidhaahdaan oo diintooduna hadda ka mid a soco lam yaquuluu maysan oran ayra maa aqrarnaahum calayhi waxaan u qirnay dushiisa waxaan ahayn may oran ee asagu way moydeen war maxaa ninkan ku haysataa shubhada ma la fahma shubhada waa muhiim in la fahmo faidaa qaaluu daalika oo sabigii hadday yidhaahdaan oo diintoodii ka mid ahaa lam yaquuluu maysan oran ayra ma shay kayrkiis maysan oran aqrarnaahum aan ku qirno ku sugno u ogolaanay calayhi dushiisa maysan kii aanu ogolayn oo diintooda ka mid ahaa unba diintoodana ogolaanoo ku qirnay shay diintooda ka mid ahayna dhicin waxay la mid tahay iyagoo kaniisada tegey waxay la mid tahay iyagoo khamre cabay waxay la mid tahay iyagoo khansiir qashay bay la mid tahay safigu intaa ungulaba intaan waa ku ogolaan maxaad ku haysataan saasay wadaadadaadheen shekh sam tamiya fiirso lianno inaad keento shubahaadka inaad ka carcarto ka warwareegto waxay ku tusaysaa dacfulmacrifa waxay kaloo ku tusaysaa aljubn fulayniya kutusaysaa laabudda waa inaad muwaajahada diyaar u ahaato haddii aadan muwaajahada aadan geli karin dee iska joog waxna ku dhibi mayso iska joog sheekh intaad waranka iska tuurto gurigaaga iska joog howlahaagan iska qabso sheekh sam jeen marka intuu keenay uga jawaabayo muxuu la yidhi qulnaa waxaan leenahay wa min dinin wuxuu rabaa inuu ku keeno waxyaalo diinta gaalada ka mid ah oo aysan kuwa warkaan la imaanaya bushigan aysan gaalada u ogolayn markaasa waxaa la dhihi oo kama diintoodu ka mid ya ma u ogolaataan sayleyda wax la ogolaan kara maaha saa la leeya haddaasma waxaa la ogolaanaya inay nebi axmed caayaan sala isweydiiye maaha hadday gabadhaada kufsadaan ka waran waxay sameeyeen wax diintoodu u ogolayd oo inay gabdhaha muminiinta kufsadaan haddaad noo soo dacwatoo soo qayliso waxaan ku leenaha hadda gabadhaada waa laga fadxashay hawshaana wax diintooda u ogoshahay weeye wadaad iska sabir baan ku dhahayna miyeelaysaa hortaad oo haddaadan gabadhaada markii la kufsado aadan raalli uga noqonaynin ma maxamed in la caayo oo lagu xadgudbo yaa waxaad leedahay diintooday ka mid tahay oo intii melilaha loo daayo tanaaqadka tanaaqud bayin wadahara dacfuka wa caqiidatuku maxaa la yidhaha oo diinla-aantaada muuqatay tii baa laga jawaabaya qulnaa waxaan leenahay wa min diinin waxaa ka mid ah inay bannaystaan gaaladu qitaala muslimiin muslimiinta inay la dagaalama inay banaystaan wa akhdi amwaalihim muminiinta maalkooda in la qaato wa muxaarabatihim in lala xarbiyo oo lala dagaalamo bikulli ariiqin ariiq kastana ay kuwala dagaalamaan taasaa diintooda ka ma ogoshii wey marka inay nala dagaalamaan markaasaad dhihi ma ogolin haddaadan ogolayn haddee waa diintooda ma ogolaati sida sabigu diintooda uga mid oo tiri ha loo daayo way ku hadleen diintooda waxaa ka mida ah inay ku dilaan oo maalkaaga qaataan ama ogolaati kaastir ma ogoli tir ma ogoli maay tahay ma ogoli maay tana ma ogoli wa naftooda haddaadan adugu tala ogolayn annaguna he tan ma ogolin wey waxayna kutusaysaa iimaan la-aantii diin la-aanta kugu jirto lanno maalka iyo hantida markii lagaa qaatana waad cabaadaysa waxaa leeda ma ogoli nebiga markii lagu xadgudbana waad seexanaysa waad qoslaysa waa leeda maku maxay sameeyeen nebiga waa la caayi jira markii hataa asagoo noolaahay waad leedahay Ah, muxuu yahay waxbarashada way kugula dagaalami ganacsiga way kugula dagaalami caqiidada way kugula dagaalami labiska dharka la xihana way kugula dagaalami siyaasada way kugula dagaalami xagga qaanuunka iyo sharciga u kala baxay way kugula dagaalami dhinac aysan kugula dagaalamaynin gaaladu ma jirto bikulli ariiq way sheegay ifham hada hadal kelima sheekh oo sheekhu ku yiri min diini istixlaal qitaali muslimiin wa akdi amwaalihim wa muxaarabatihim muslimiinta in lala dagaalamo oo la dhigo bikulli ariiqin ariiq kasta ooy awoodaan kugula dagaalamhayaan xataa waxyaalaa u qabta adiga ina dan kuugu jirto dan kuguma jirta dhib baa kuuli inay kugu dhibaan baynaaa sidaa daraaddeed huna waa meesha uu ku gaaloobayo qofka gaalada soo raaca oo ayaga duulaanka u soo raaco muslimiinta la dila lianna muxuu samaynahaya hadda markii la weydiiye maxay dhaha ma taqaanaa anuu gaalka diintiisa ma aaminine dee dagaalkan kuwada jirnay bu ku dhahay alaysa kadalik soo saas maa mis wax kalay dhahaa cadsanine fuliinada iska daaya mar baad imanaysaan saabay dhahaan waxaan leenna waa sax adigu diintooda inaad aaminto oo tiri kristan baala yahuud baan ahay ma aha muhiimaddu taa ma aha muhiimaddu laakiin muhiimaddu maxay tahay musgaalada waxaad kula socotaa oo ku wada socotaan ood ku garab taagan tahay diintoodii inaad ugu kaalmaynayso ood bargantaalayso ood caawinayso ood hiib iyo hoo u tahay oo maxaa ka mid a waxaa ka mida qof muslima in la dilo waxaa ka mida dhul muslimiina in la qabsado waxaa ka mida dhul dad muslimiin in la barakeeyo waxaa ka mida gabdho muslimiina in la kubsado waxaa ka mida culamo soomaaliyeed in la laayo waxaa ka mida waxaa ka mida waxaa ka mida weligaaba wixii marka ay raali ka noqonayeen oo ku farxayeen haddaad ku soo garab istaagto ood safkooda soo buuxiso waxaad la macno tahay si aad wax u fahamto waxaad la macno tahay gaal kiniisad dhisahaya oo halaluuya qaadahaya oo heysihii kiniisada qaadaya gaal oo kiniisadda dhagaxyada saarhaya adoo inta shaqadii wax ka qayb galay dhagaxii soo qaaday oo biyihii soo naamiyey oo yidhi anuu kareeta waxaan keenay hal loori ciidaan keenay an kun doolar baan ina ku bixiyey aniguna hawshaasan ku bixiyey adoo hawsh ka qayb qaatan tahay u kala duwan gaal kaniisad dhisaaya haddaan soo garab istaago oo dhagaxa u dhiibo oo shamiitada keeno oo heesta la qaado oo shaaha u shubo oo koobashiin u suba oon caraabiyo yidhaahayo soco hawsha soco iyo gaal muslimiin laynahaya haddaan garab istaago maxaan kala duwana wa fara u dhexi mu jiro ninka marka kole anigu diintooda ma aaminin hadda diintoodii ma waxaad rabtay inaad iibsada ka sheegto tiraa kristan baanay la socdo oo yuhuud baana haddaad saa rabtay anuu kaa sugmayno noomana taalo laakiin diinta ilaahay iyo muslimiintu waxay yaqaanaan gaal kaniisad dhisaya ninkii la dhisa oo dhagaxa la guro oo la waxeeya inuu karisnaya gaal kaniisad ka dhaantaynaayo muuse ka garaacay ninkii la garaacay gaal muslimiin ku ninkii kula duulay inuu gaala suusaas yaqaanaa adigu markay nacnacdaada meelaha la taagan tahay waxba soo qaadi inuu diinta wakiilna kama tihid mana taqaanid waxna lagaa weydiin maayo adaaba laysku kaahaystaa adigii baaba doodu kaa taagan oran aan kaa falxalano maadaama idig weydiinayna idig ma weydiin maayo ka socon wixii oo maca haada ayadoo saa jirtay bi sheekh islaam taymiya oo saa jirto oy muslimiinta istixlaal inay laayaan oo maalkooda qaataan oo dariiq walba ay ku dhibaan ay jirto falaysa ma ahaanin falaysa lahum uma sugnaanin an yafcaluu inay sameeyaan daalika inay sameeyaan daalikadu kee weye qitaal muslimiin wa akhdi amwaalihim wa muxaarabatihim inay sameeyaan uma banaana bacda alcahdi markii cahdiga la galo markii hore waa banaanay intaanan heshiiska wada gelin annaga ayaga waa banaanay laakiin markii heshiiska qalinka ay ku duugaan annaga ayagoo ku wada duugno xaaraan bay ka noqonaysaa xataa diintoodaa faraysa inaysan waxba nagu samayn karin diinu yamur bikada inaan annaga nala ku xadgudbin diintooda faraysa annaga diintooda waxayna amaraysaa inaanaan ku xadgudbin oonaan taaban oon ammaan siino ayagana jiddo waxay faraysaa inay ammaanna siiyaan xukuri sheekhu marka wamaca haada iyaga hawshaa jirto oo istixlaal qitaal muslimiin wa akhdi amwaalihim wa muxaarabatihim kulli ariiq ay aaminsan yihiin oo jirto falaysa lahum uma sugnaanin xaqna uma leh an yafcaluu inay sameeyaan daalika howlahan rususha inay sameeyaan xaq uma leh bacda alcahdi markii cahdiga heshiiska looga galay ila cahdiga heshiiska waxaa loo galay waxay aaminsaneen inay ka tanaasulaan annaga lafteenu waxaan aaminsanayn inaan ka tanaasulno oo dilkiiyo dhibkii aan ku haynay aan ka dayno heshiisna lagu wada noolaado ayaguna nama dhibi karaan annaguna ma dhibi karno dhibka waxaa ka mida inay nebigana wax ka sheegaan hadday wax ka sheegaan ballankii way ka baxeen waa la laynhayo wuxuu ku yidhi sheekhu wamataa facalu markay sameeyaan hawshaa sameeyaan waxyaalihii diintooda u ogolayd aad lahayd oo qitaalulmuslimiin oo muxaarabatihim aqdiya markay sameeyaan muqida waa burhayaan cahduhum ama waa la burinahaya nuqida waa la burinahaya cahduhum cahdigooda waa la burinahaya baail baa laga soo qaadahaya dagaal baa ooda looga qaadahaya anu bacd alcahdi wax alla wixii banaanaa qabla alcahdi mamnuuc bay noqonahayaan mar haddii heshiis la galo bacd alcahdi markaasaa u fahma wax alla wixii dagaal iyo cocol ahaa oo banaanaa markii hore heshiiska la wadageli mar haddii heshiiska wadagalo mamnuucay noqonayaan nimanka marka wejiga looga dhuftay xujadooda waa la gudi wadaalika hawshaana waxay ku dhaclay sheekh islaam taymiya lianna annagu oo macnaha wadaalika muxuu ka wadaa waxaysan u samayn karin waxyaalii hore u banaanaa markii heshiis iyo caadil gar waxaysan u samayn karin lianna annagu waa in kunnaa aaman ahaanu nuqiruhum kuwa ku qiray oo u ogolado ku sugay calaa an yactiqiduu inay ictiqaadaan oo aaminaan maa yactiqiduunahu waxay ictiqaadahayaan aaminahayaan wayukfuu inay qariyaan maa yukfuunahu waxay qarsanhayaan oo qalbiga iyo damiirkaiy laabta ay ku haystaan haba qarsadeene falam nuqirhum kuma aanaan qirin falam nuqirhum kumaanan qirin calaa an yudhiruu inay muujiyaan daalika howlahaas ay aaminsan yihiin oo qalbiga ay ku hayaan oo ay qarinahayaan inay muujiyaan umaanan ogolaan dalika lana wain kunaa nuqirhum calaa an yactaqidu maa yactaqiduunahu waxay rabaan ictiqadeen qalbiga waa ku haysteen wayukfuu maa yukfuunahu waxay qarsanayaan ha qarsadeen oo aan muslimiinta in la laayo maalkooda la qaato gabdhahooda la addoonsado waxay rabaan ha aaminsan qalbigaa ku hayeen falam nuqirhum kuma aanaan qirin calaa an yudhiruu inay muujiyaan daalika hawshaa inay muujiyaan oo carabka ay soo mariyaan kuma aanaan qirin wanaanaan ogolaan wayatakallamu ay ku hadlaan bihi asagaba ay ku hadlaan shaygaas ay aaminsan yihiin oo qalbiga ay ku hayaan bayna almuslimiin muslimiinta dhexdeeda inay ku hadlaan oo ku sheekeeyaan ku shaacabaan kuma aanaan qilin umana aanaan ogolaan bal mamnuucu imaa in marka hore heshiiska la gelayaba la sheego oo la caddeeyo kan laguma samayn karnaa oo kan laguma samayn oo la caddeeyo waa imaa in heshiiska si mudlaqa loo galo oo la wada fahmayo oo macneed yahay waa inaan la isdhigin labadaba ila waa noqon kartaa somaa soo maray labadaba noqonaysaa ونحن anagu u sheekh iسلام تaymiya laa naqulu dhihi mayno ونaxnu anagu la naquulu odhan mayno binaqdi buridda cahdi saabi kii caytamay oo nebiga caya cahdigiisii waa buray odhan mayno xataa nasmacahu ilaa asaga aan ka maqalno horta waa inaan maqalno asagoo caytamahay xataa nasmacahu dhihi mayno ninkan cahdigiisa waa iska buray oo muxuu ku buraa waan maqalnay waa inaad tira dhegtanada maqashay xataa nasmacahu intaan ka maqlayno ow yeshi hadda ay markhaati kalena ku markhaati kacaan biha asaga ay ku markhaati kacaan saabiga almuslimuuna muslimiinta ku markhaatiya waxay dhaheen annagaa maqalnay markuu nebiga caayahayey annagaa maqalnay sidii qisadii lagu alifay kitaabka ahaa alcasaaf annasraani nebiga markuu caayay soo muslimiinku waa markhaati kacen soo ma aysan soo sheegin soo ma ay dhaheen annagaa maqlay soo nebiga caaya ma aysan dhehen waa in ama dhegta isaga laga maqla asagoo ku hadlaya ama ma ahana mu'miniin iyo muslimiin ay noo soo sheegaan oo ay dhahaan annagaa maqanle isagoo nebiga caayayo laakiin nin anagu aan iska dilayno oon iskaga marmarsiyoonayno oon leenahay ninka hala dila maaha saas maaha imaa samaac wa imaa shahaada in lagu qaro wuxuu ku yiri famataa waqtigii xasala uu xasilo waqaca uu dhaco weyo la helo daalika hawsha ayada oo maxay tahay imaa samaac wa imaa shahaada la helo kaana wuxuu ahaanayaa qad adharuuhu kuwa muujiyey sabigii iyo caydi kuwa muujiyey buu noqonaya mar hadday hawshaa dhacdo oo la maqlo ama markhaati la kaco laga kaco mas-uuliin ay ka markhaati kacaan wuxuu noqonayaa qad adharuuhu sabigii iyo caydii kuwa muujibay noqonaya aan lagu layn mudirahashubhadoodii weli kasii jawaab shekh islam tami wuxuu ku yidhi kuwii weli sii cayrsanaya xujadu waa weli quraan ku qabto wuxuu yidhi walow akrarnaahum haddaan ku qirno calaa diini diintooda haddaan ku qirayno kuwii yidhi diintoodan ku qiray diintoodan ku qirno sooma ay dheen wuxuu ku yidhi walow aqrarnaahum haddaan ku qirno calaa diini diintooda haddaan ku qirno laaqrarnaahum sidoo kale waxaan ku qiri lahayn oo ogolaan lahayn u dayn lahayn calaa hadmi lmasaajidi masaajidda inay dumiyaan wadaadkaagaanna leh gaalada diintooda baan ku qirnaa wa minhu waxaa ka mid ah min asabri hadday ku hadlaanna wax dhiba ma ay samayn waxaan ku leenahay min diini waxaa ka mid a ah masaajidda in la dumiye ma ogosho masaajidda in la dumiyo waxay ku le wallahi inaan ogolayn si masaajidda loo duminayo wata <laughs> masaajid haddad ogol in la dumiyo seed ka ogolanaysaa nebiga in la caado saidka ogolaanaysaa si wax la isweydiiye maaha walow aqrarnaahum haddaan ku qirna calaa diinihim haddaan ku qirayno oo sida hadalka uga wadaan uu yahay la aqrarnaahum waxaan ku qiri lahay calaa hadmi lmasaajid masaajida in la dumiyo wa ixraaqi lmusxafi musxafka in la gubo wa qatli lculamaa culimmada in la dilo wasaalixiina iyo dadka wan wanaagsan wey fa inahum ayagu gaaladu yadiinuuna way ka dayndiganahayaan oo way aaminsan yihiin oo way ictiqaadsan yihiin bidaalika way aaminsan yihiin bidaalika oo ah hadmu masaajid waa xiraaqu lmusxaf wa qatlu culamaa wa qatlu saalixiin waa aaminsan yihiin ma ku qirnaa intaa sheekhow ma ogasha si aan sabigana ugu qirno oon u dhahno sabiga waxyaalaan ku qirno diintoodaadu ka mid ahaa hadday ku hadleenna dhib ma leh si aan u dhahno masaajida inay dumiyaan musxafka ku kaadshaan ay gumaan culummada ay dilaan saalixiinta ay dilaan ma ku ogolaana waxaadii maya see ku dhicin hawshaaya macquulba maxaa noo haray haddii masaajida la dumiyo oo musxafkii ugu kaadshay oo culummadii laayay oo saalixiintii laayay dee sheekh waxba nooma had dhulkiiba la qabsanya saalixiinta lagu sheegay mujaahidinta ka midow saalixiin mujahidiin baa ka midow shekh santu aad wuxuu kugu fiirto qatl hadmu masaajid wa xiraaqu musxaf wa qatl culamaa wa saalixiin buu ku yiri caamadii xaggee ka baxday aw caamo may soo diisa ganacsatadii aw ururka ganacsatada aw ururka hooyooyinka aw midka dhallinyarada aw midka arrimaha bulshada aw midka midka midka midka dhallinyarada banooniga aw waxaasoo dhan aw waxaasoo dhan wax ay ku fadhiyaan wax qiimaa ilaahay ma jiro inay saa u fahamta sheekh wax qiimaa oo macnaha inoogu fadhiyaan ma jiro bilaash waxa macnaha noogu fadhiya waxaa weeye masaajidda iyo masxafka iyo diinta iyo culummada xaqa difaacaysa oo diinta difaacaysa oo dadka baraysa oo taagan maqaamkii nebi maxamed taagan iyo saalixiinta iyo dadka wanaagsan oo dadka sharka uga digahaya diintana kusoo celinayo laakiin ururada hooyooyinka iyo midka isboortiga iyo midka ganacsiga iyo midka eh, fajisayaalka iyo midka waxa annaga waxba nooguma fadhiya hawshe bilaash sheekuna kama hadla wax arag fadhiyaana male waxayna ku gowracan yihiin hadba gaala hadday meesha qabsana gaalay u sacabinahayaan hadday muminiin iyo saalixiin i culuba meesha qabsatana iyo musxafka masaajidku hadduu taliyana kuwaas u sacbinayaan ma maqashin nin baa laga sheegay ninkii hooyadii qaba waa adeerkay ayagu waxay u sacabinahayaan hadba ciddi meesha qabsata wax macnaha ay leeyihin ma jirto sheekh waana saa u fahantaa saa daraadeed sheekhu gooni ugu sheegay gooni ugu sheegay sawa maxaa wax lagu qaymaynaya waxaa wax lagu qaymaynaya culummada dadka saalixiinta ahlu khayrka ahluxaqa ah wey waxa wax lagu qaymaynayo laakiin caamo iyo reer hebel iyo xaggaa loo badan yahay waxba laguma qaymayo waxna lagama soo qaado wax macna ay leeyihin ma jirto maaha inaan leenahay waa gaalo ma muslimiin qofka asagoo gaalnimo kale hor waa dad muslimiin lakin waxaan ka hadlaynaa qaymaynta iyo hawshu meesha ay ku xiran tahay waxaa weeye oo halku ka taagan yahay gaala hadday maanta magaaladan yimaadaan walciyaadu billah miyay raadinayaan ma macallimiinta dugsiga noo dhiga ayay raadinayaan iyo aa'imada masaajiday raadinayaan mise waxay raadinayaan urka hooyooyinka iyo isboortiga raadinaya ninkaas waa weydiinayaan ay shaaxan maxay macalimiinta u raadinayaan maxay macalimiinta u raadinayaan leanna macallinkii matalahayaan diintu matalahaya sheekana culummada maxay u raadinayaan maxay raadin culummada may raadiyaan ganacsatada iyo nabadoonka iyo islaamta ururka haweenka may raadiyaan maxaa culimmada loo raadinaya ha maxaa loo raadinaya sheekh wanaa suugan axkaamkama loo raadin sheekh nas madaxaa laga dilaa muminiinta waxaa matala culummada iyo saalixiintii ahlukhayrkaa matala taas waa inaad fahamtaan w haddii marka meesha culummo laga waayo oo dad xaqa sheega laga waayo oo saalixiin laga waayo oo laynka haajiro oo laynka tago oo culummada aad ku mintiri weydaan oo difaacan weydaan oo macalimiinta difaacan weydaan hadda macalimiintii culummadu way inka tegi idinkaa isu soo haraysaan iyo caamada oo ah sidii maxaa la yiraahdaa argii kale isu caysanayso isu fuulaysa saas walciyaadu billah nina culmi jooga saalixiin jooga sheekh roobna ka diimahayo diinna kama jirto khayrna kama jiro waagala jiroonahayo naqasa shakhsiyantii marka nimankaas fiican buu gala fa innahum yadiinuuna bidaalika u fiirsan marka hawshii diintooda ahayd oo hadmu lmasaajid iyo ixraaq lmuscaf qatl lculamaa qatl lmuslimiin aqdi amwaal lmuslimiin haddaad gaalo ku taageerto ma hawla ictiqaadsan yihiin oo iimaaniyaadkooda iyo ictiqaadkooda ka mid aad ku taageerto ku garab istaagtay mise hawlaan ahayn baad ku garab istaagtay culamaa lahay gaalada haddaad mar ku taageerto oo ku garab istaagto oo ugu hiliso hiiliyo oo isugu geyso waxaa wey hawlaha iyaga khasaa'istooda ah waxaa wey waad ku gaaloobaysaa laakiin haddii dad gaalaha oo ooman ama mu'miniin iyo dad muslimiina biyo ay siinaya adiguna aad biyaha la siiso dad muslimiin oo ooman oo haraadsan haddii gaala biyo siiyaan adiguna biyaha aad la qaado maku gaalooysaa ya ma banaanta qof muminoo muslimoo ooman oo haraadsan biyo in la siin banaanta ma banaana waajibmata mise ma aha haddii mid gaal booyadu dhaamiya ka hor banaanta anigu biyaha la shubaya anigu biyaha la shubaya orta fahamka dad muslimiin oo barakacay oo raashin loo qaybinaya haddaan gaalo raashin la qaybiyo maku gaaloobaya <laughs> laakiin dad muslimiinoo soo barakacay haddii gaalo laynayso online muu gaaloobaysa ma gaaloobayo mu gaaloobaysaa <laughs> limaada maxaa kala shaqeeyey u fiirso markaa raashinka la qaybiyana kuma gaaloobin bal iimaan iyo islaamiya khayr bay noqonaysaa iyo mucaawana markaan la laayana waa ku gaaloobay maxay duwan middan in dadka masaakiinta la caawiyo raashin la siiyo biyo la siiyo waa hawl iska fitri oo bashari oo saaca diintana waana amraysaa basharigoo dhan kuti wada aaminsan yihin gaal iyo islaan iyo cawaaq waa la wada aaminsan yahay wax dhibana male wax mushkilana male in muminiinta la laynay muslimiin la laynay gaalad ku gaarmisaagto ku taageertayna ilah iyo rasuulkiisa kaa reebay waana gaalnimaa la guuri wax saasaa loo kala duwa kan hada jaais wa hada mamnuuc xaaraawo hada imaam wa hada kufru inaysan u kala fahmo laakiin waxo dhan isku caabqaado maahadinwalaa khilaafa wax khilaaf ma jiro annahum gaaladu weeye laa yuqaruuna lagu qiri mahayo calaa shayin wax un weeye oo min daalika kaas ka mida albatta acan wayaqiina albatta ee go'naan acan go'naan oo maxay tahay min maxay tahay in masaajida la dumiyo masaaxiibta la gubo culummada la laayo saalixiinta la laayo muslimiinta la barakiciyo lagu qirin mahayo biduuni khilaafi walaa khilaafa wax khilaafu muslimiintu ku qabaan ma jiro annahum gaaladu laa yuqaruuna lagu qiri maayo loona ogolaan maayo calaa shayin min daalika laguu soo sheegay madkuurkaas albata acan wa yaqiina wey taa waxaa ka mida ah sidoo kale lagu ogolaanaynin oo lagu qiraynin nebi maxamed inay caayaan kitaabka naga inay caayaan ilaahay inay caayaan lagu qiri maayo loona ogolan maayo wadaadkii yidhaahda diintoodu ka mid yaha loo daayana waxaan leenahay diintooda waxaa ka mida ah adiga inay ku fuulaan baa ka mida ah. ma ogosha sin isfahma maa sheekh hadalka mubta waa in la adkeeyo si fiican waa loo dhaho diintooda waxaa ka mid a adiga inay liwaad kugu sameeyaan ma ogosha maya sida kale markuu yihah waxaan leenahay hadde midkaan hadduu adjetiidooda ka mid yahay sabri wara ma ogolin waa lagu dilaya sida adiga markay liwaad kugu samayn aadan u ogolayn ood uga dagaalamayso ku dhimanayso yaa nebiga inaga markay caayaana uga dhimanaynaa oo u diidaynaa uga dilaynaa nebiga inaga caawo marka adigu haddaad naftaadu qaymo kula leedahay diinlaawo annaga waxaa qaymo nala leh nebiga inaga calayh difaacayna wax damboo reebanaynaa maba jirtaba wax aan reebanaynaba maba jirtaba sheekhu dhinacaas aan isaga waktiga u dhammaaday masaladii koobaad almasala alula halkaasay ku dhammaatay sheekhu alijmac adiladii afartii alkitaab wasunna walijmac kuu sheego alkitaab wasunna ijmac alqiyaas afartiiba wuu kuu sheegay afartii hadduu kuu sheegay adilo loo yaqaanay ama darkulistinbaad qiyaas waxaa rtaba dheh wax aad sugaysa ma jirto weliba ijmac asaxaaba wataabiciinna wuu kuu sheegay ijmac alfuqahaana gooribuu kuugu sheegay saa uu kuu qaaday aayaadka qur-aanka waa kuu sheegay xadiistiina wuu kuu sheegay wuu kuu kala dhigdhigayo oo kuu kala dhigay mar haddii afar lagu kala dhigay maxaad sugaysaa afartaa daruurtayda galay daashadeediina dirceedkiiyo hortay lacdina lacabsiin dooxada dib buu buuxsantay daadka welihiin waxba dibba waa tee maaha daawo maaha weli dib oo daaday buu sheekho dooxada dib buu buuxsantayo daadka u yeeli difaacii rasuulka miyaa diirka ka cadaaday darsigaan darsigaan dadka iimaan laha waa ku diirsaday dulliga iyo gaaladana waa dabargo-ooday sheekh la socdo darsigaan u jeedaa dadka iimaan lahaa waa ku diirsaday dulliga iyo gaalada waa dabargo-ooday dood kalena waan soo wadnaa insha allahu tacaala muhiimadu maxay tahay sheekhu afartiiba uu kuu sheegay wax dhiman ma jiro xaqi waa laguga cadeeyey masaladiina waad fahanti taa hadday tahay oo sawirkaa kuu caddaaday hadda sheekhu masaa-ishan iyaga ah xoogga wuxuu saarahayay waxaan dadka ahludimada ah lianna qisadii kitaabka uu ku yimid baa waxay nin gaala oo nebiga caayo dadka muslimiinta sheegta dib baa looga hadli doona wabaa laga keeni doonaa waxbaa laga keeni doonaa waxbaa laga keeni doonaa hada bilahi towfiiq sal allah waslam cala nabiyina muxamed wcala alihi waasxaabi ajmaciin